بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصل وlaa يصح cqد النكاح إلا بولي وشhاahidey cadل faslkan waxa uu kaga waramayaa sheekhu raximah الlah weliga iyo cidda wilaayada iska leh iyo labada markhaati ee nikaaxa iyo shuruudaha ay leeyihiin <coughs> walaa yasixu asixi maayo caqdu nikaaxi nikaaxa caqdigiisu asixi maayo ilaa biwaliyin weli mooyaane iyo washaahiday cadlin laba markhaati oo caadiliina wayftaqiru lwaliyu weligu wuxuu ubaahu baahanayaa iyo washaahidaani labada markhaati ilaa siti sharaa-ida lix shardi ayay u baahanayaan lix shardi waa in laga helaa alslaamu shardiga koowaad alslaamu islaamnimada wey iyo walbuluuqu qaangaadh walcaqlu iyo caqli walxuriyatu xornimo wadukuuratu labnimo walcadaalatu iyo cadaalad lixdaas wey ilaa annahu hase ahaatee laa yaftaqiru nikaaxu dimiyati gabadha dimiyadda nikaaxeedu u baahan maayo ilaa islaami islaamilweliyi weliga islaamnimadiisa u baahan maayo walaa nikaaxu lamati addoonta nikaaxeeduna u baahan maayo ilaa cadaalati sayidi sayidka cadaaladiisa u baahan maayo nikaaxu waxa uu leeyahay arkaan buu leeyahay arkaanta uu leeyahay waxa weeyaan arkaantu leey nikaaxo zawjka in la helo zawjadana in la helo weligana in la helo laba markhaatina waa in la helo amse ya ya zawjka zawjada weliga iyo labada markhaati afar labada markhaati mad kala qaadin miya waay haddaad isku dartiinna de markhaati mid mid ka dhigtan afar un buu noqonaya shaahidka shaahidka unbaa laba noqonaya waay markaa imika halkan wuxuu noogu sheegay afarta laba ka mid a labada kale ee ayagu zawjkii zawjada a ah dee waa nikax umaba soconaya haddaa labada aan lahayn soo sama waa in zawjada la helaa iyo zawji bimacnaa waa labadii isguursanayey waayo weligii gabadha la guursanayo weligeedana in la helaa waa rukni haddaa la waayo asixi maayo nikaax ruknigaas labada markhaati haddaa la waayona saas oo kale marka weli keebaa noqonaya iyo wilaayada maxay noqonaysa isaga inoo sheegi doona insha allah tabasisha isaga aynu ku arki doona waay walaa yasixu asixi maayo nikaax caqdu nikaaxi nikaaxa caqdigiisa asixi maayo ilaa biwaliyin weli mooyaane iyo washaahideey cadlin laba markhaati oo caadiliina waxaan u daliila xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahideey cadlin waaba waaba hadalkii rasuulka intaasi yani uu ikhtibaas buu ku sameeyey laa nikaxa ilaa biweliyi weli la-aantii nikaxu asix maayo marka waa in weliga la xeraa wayaftaqiru lweliyu weligu wuxuu ubaahanaya yowa shaahidaane labada markhaati waxay u baahanayaan ilaa siti sharaaidaa lix shardi u baahanayaan lix shardi ayaa weliga weliga iyo iyo labada markhaatiba shuruud waa in laga helaa shuruuddooduna waa lix lixdiibu ku tirinaya waxa uga horeya alislaamu weligu waa inuu yahay muslim markhaatiguna waa inuu yahay muslim weliga gabadha guurinaya waa inuu yahay muslim laakiin sheekhu meel buu kasoo reebi doonaa nikaaxa dimiyada oo ilaa anahu laa yaftakhiru nikaaxu dimiyati ilaa islaami lwaliyi ka uu kasoo reebay waxa istifnuhu galin mooyaane weligu waa inuu noqdo qof muslim ah maxaa ku baxay ya gaalka nin gaalihi gabadh muslimad ah weli u noqon maayo walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila wilaayadu waa nooc madaxtinimaa ah wey qof gaalana ilaahay madax ugamu dhigin qof muslim ah waay walbuluuqu iyo qaangaadh shardiga labaadna walbuluuqu qaangaadh weeyaan waa inuu qaangaadhi weligu iyo markhaatigu labaduba marka halkaana waxa ku baxay aلsabiy ama aلsagiir kii yaraaba ku baxay isna markhaatina noqon maayo welina noqon maayo wاlcaqlu shardiga saddexaadna caqliga wey maxaa ku baxay iyadana junuunkii qof waalaani markhaatina geli maayo ya haye welina noqon maayo junuunku ha noqdo mid jira oo soconaya markaa aan kala gogayn ama ha noqdo mid googa'ayo oo marna qofku miirsanay marna waalanayo waa isku mid weeyaan farqi ma kala leh wlxuriyatu shardiga afraadna waa xuriyadda weeyaan qofku inuu xor yahay maxaa ku baxay ya addoonku addoonku isaguna labada midna noqon maayo wاdukuuratu labnimo waa inuu weligu yahay lab markhaatiguna wa inuu lab yahay halkan kole markhaatigu inoma doonaa markhaatigu markhaat eh, meelaha qaar ka midii markhaatiyaashu raggun bay noqdaan halkana ka mid a meelaha qaar ka ragii dumar bay noqdaan meelaha qaar dumar keli way noqon karaan ya waay markaa waa inuu lab noqdo oo dumarki baa ku baxay halkan gabadhu weli ma noqoto nafteedana guurin mayso gabadh kalena guurin mayso anaa weli ka noqonee noqon mayso inanteedii dee hooyadu guurin mayso ayaduna saasoo kale markhaatiyaalna noqon maayaan labadooda marka waxaa shardi waa inay rag noqdaan e, weligu waynu waynu nin noqdo markhaatigana saasoo kale walcadaalatu iyo cadaalad shardiga lixaad ugu dambeeyana waa inuu qofku caadil yahay markhaatigana waa inu caadil noqdo washaahidey cadlin ba halkaa nagu yaala waay weliga laftiisu waa inuu caadil noqdo weliga laftiisu waa inu noqdo maxay caadil waa caadilkuna waxaa kasoo soo hor faasiqi waa inaan faasiq noqonin soo ma waay waa qofka isagu caadilku dembigii weynaana ka dheeraaday ka fogaaday dembiga yarna aan daa'imin dembiga yarna aan daa'imin ay ka keenaya marka shardigaasi ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen xilligan in la helo weli caadila way adagta weli caadila waaa nin baa laga soo doonaya salaadaba aan si fiican u tukaninoo markuu doonana tukada markuu doonana iskaba daaya iyo ina laga doonaya haddana dha caadilmatiida adugu ya ama nin iska faasiqahoo khamri gaba caba ayaa ina laga soo doonaya haddaa la dha adugu gabadhi gurinba maysid way badanayaan ba la yidhi cadaalad waxaa dadka caadiliinta yaraanaya oo dadka faasiqiinta ah iyo dadka caadiniinta hadda fisqigaa badanaya hadda soo ma marka waxay idhaahdeen <clears throat> dadkii hore marka gabadha laga doonayay lama soo werinin iyada oo la weydiiyo aabaha cadaaladdiisa lo ata horta aabuhu macaadilba ama awo ama da weliguba gebigiisuba nikaaxu waa socon jiray uun iyadoo aan la isweydiinin weliga xaaladiisa in islaamnimo waxa uga hooseeya sidaa daraaddeed haddii uu guuriyo nin aan caadil aan ahayn inantii hadduu bixiyo oo weli u noqdo nikax waa saxay sax buu noqonaya ilaa annahu laa yaftaqiru nikaaxu dimiyat halkaa istifnu geliyo halkaa islaamnimadu ka soo reeba alislaamudaas ayaa laga soo reebaya ilaa annahu hase haatee laa yaftaqiru nikaaxu dimiyati gabadha dimiyadda nikaaxeedu u baahan maayo ilaa islaamin weliyi weliga islaamnimadiisa u baahan maayo gabadha dimiyadda waa tahay dhimiya horta muslimba maaha iyado waa gaalo weyaan iyadaa gaaladba ya dadka gaalada ah ee qofka muslimka ah u bannaan inuu guursadona waa ahlu kitaabka waynu arki doonaana insha allah ahlu kitaabka weyaan ahlu kitaabkuna waa alyahuudu waannasaara waa labadaas shuruud ba iyaguna yeelan doonaan shuruuddan gadaal baynu ku arki doonaa insha allah waay haddaba gabadhaa dimiyadda ah hadduu nin muslimu doono inuu guursado ya ahlu kitaabka ah amaba iyadii lafteedii noqoto waxa weeyaan dee inuu nin kaleba guursado weligeedu ninkaa gaalkaabuu noqon karaa waayo iyadina waa iyadina waa waa gaalad weligeedina waa gaal soo ma marka way u bannaantay inuu guuriyo gabadha lanna alkufru milata waaxida kufrigu waa millad keliya weyaan weliba isku noqonaya laba weydi waay walaa nikaaxu lamati addoonta nikaaxeeduna u baahan maayo ilaa cadaalati sayidi sayidka cadaaladiisa u baahan maayo e, e, weliga cadaalad ba loo shardiyo soo mahayn inuu caadiliyaba shardiga weligii waay addoonta markuu sayidku addoontiisii nin uu siinayo u guurinayo inuu sayidku caadil noqdaa shardi maha labadaasuu ka soo reebay halkaas wa wla lwulaati nusa qaar kamid ah, fasl bay qoraya marmalanaya faslun halkaas wa wla lwulaati wulaadda waxaa ugu mudan oo ugu horeeya alabu aabbaha uma aljaddu deetna awgaa ku xiga abulab aabbaha aabihii uma alahu deetana waxaa ku xiga walaalkii lilab walum walaalkii shaqiiqahaa wey uma alakh lilab deetana walaalkii xagga aabbo uma ibnu lakh lilab baa ku xiga inankii markaa walaalku dhalay xagga aabbo iyo wal ummi xagga hoyo shaqiiqa ahaa uma ibnu lcam uma ibnu lakh lilab waxaa ku xiga ibnu lakhi xagga aabbo uma alcamu deetana adeerka ku xiga uma ibnuhu deetana inankiisa kusii xiga calaa hada tartiib tartiibtaas ku soconaysa faida cudimat alcasabaatu casabaadkii marka la waayo falmawlaa almuctiq mawlihii muctiq ahaa ayaa ku xiga wa xoreeyey uma casabaatu deetna casabaadkiisa ku xiga uma alxaakimu deetna xaakimkiiba iyo ku sixiy waay wilaayadii buu naga warramay gabadha yaa weli u noqonay waa inaga nidhi nikaxu ma asaxayo ilaa weli la helo mooyaan weligu waa gabadha weligeedii weeyaan marka weliga yaa ugu horeeya haddaba wilaayadu way tartiibsantay ka hore marka la waayo unbu ka dambe ka hore marka la waayo unbuu ka dambe yimaadaa ka hore intuu jiro ka dambe iman maayo waay haddaba wuxuu uhi wa awla lwulaati wulaadda waxaa ugu mudan al abu aabbaha ugu mudan aabbaha ugu horeeya hadduu aabba joogo cid kale oo inantaa xaq u leh inay guuriyaan ma jirto aabbaha ugu horeeya aabbahii haddaa la waayo buu ka kala imanaya amaba shuruuddaa aynu soo sheegnay haddaa laga waayo shuruudda hadda soo sheegna hadda laga waayo aabihi hadduu islaam noqon waayo muslim noqon waayo oo aabbihii gaalba uu yahay ya ka ku xiga wilaayadu guuraysa faasiq buu noqday ka ku xiga u guuraysa ama maba joogaba waaba dhintayba ka ku xiga u guuraysa laakiin inta isaga shuruuddii laga helayo oo uu joogo wilaayadii cid kale xaq uma laha isagaa xaq u al abu aabbaha aabbaha iyo awoga aabbaha horeeya ثم aljaddu deetana waxa kuxiga awowgii waa marka la waayo maxay aabbihii ama shuruuddii laga waayo awowgii abul abi aabbaha aabbihii ahaa aabbaha aabbihii ahaa markuu yidhi abul ab aljad waynu garanay isaga da waa waa awowgii abul ab markuu yihi wuxuu ku saaray awowgii xagga hooyo ayuu ku saaray ila awowgi wuxuu ka ya laba jiho jihada aabbaha iyo jihada hooyadu ka yimaada ka jihada hooyadu ka yimada wilaayada shaqi kuma leh inanta awugu u yahay ee inantiisu ay dhashay isagu wilaayo kuma laha damaarata marka abul ab halkaas ku saaray abul um ba ku baxday uma alakh lilab wlum akhi waxaa ku xiga dabeetana walaalkii xagga aabbiyo xagga hooyo waxaa loo yaqaan ashaqiiq soo shaqiiq ma taqaanin akha shaqiiqa ah. labada jihaba isagoo laba juug kaga soo dhawaada oo akhan liabka ah iyo akhan liumka ah oo akha liab lium akha shaqiiqa iyo akha liabka ah akha shaqiiqa ah laba juug kaga soo dhawaanaya halka akha liabkiina jiha keliu kaga soo dhawaaday markaasaa ka horeeya kaa labadii jiha kaga soo dhawaaday ayaa ka horreya oo laba jiha waa halkee waa jihada aabbaha iyo jihada hooyada kan kalena jihada aabbaho keliya weeyaan marka uma alakh lilab wاlum baa ku xiga waay uma alakh lilab baa ku xiga walaalka xagga abu keliya uma ibn اlakh lilab walum ibn اlakh ibn اlakh waa ke walaalka inankiisa marka maxay isku yihiin gabadhan guurinayo ya waa maxay isku yihiin eday u tahay de ha saas weyaan eday u tahay marka walaalkeedii shaqiiq ahaa laakin wey waa ibn اlakh ashaqiiq waxa kusii xigay uma ibn اakh lab oo agga abu keliya marka edi watay waay uma alcamu dabeetana waxa ku xiga adeerkii marka adeerkan waxaa tidhaahdaa adeerka shaqiiq ah waa adeerkeed waana shaqiiq suu shaqiiq u yahay aabbaheed uu la dhashay xagga aabbiyo xagga hooyo labadaasba waa lilab walum waxaa ku xiga deetana uma alcam lilab xagga aabo keliya iyo kusiixiya uma ibnuhu deetna inankiiso calaa hada tartiib isna wuxuu noqonayaa ibnigii shaqiiq ahaa ibnuhu ee ibn lcam ashaqiiq iyo ibn uma ibn lcam lilab buu noqonaya calaa hada tartiib tartiibtaas kuso saasuu kala horeynayaanoo aabbaha uga horeeya awuga ku xiga walaalkaa ku xiga shaqiiqa walaalka liabkaba ku xiga ibn liabkaba ku xiga saasuu soconsan tartiibtad fahanteen soo ma ya waxa kale la yidhaahdaa siday u kala horeeyaan waxa ugu horeysa alubuwatu alubuwatu waxa weeyaan waa aabbanimo marka aabbanimadu waa laba un waa awog iyo aabbaha aabbaha iyo awooga marka aabbihii waxaa ku xiga awogii alubuwatu waxa ku xiga uma alukhuwatu walaalnimadii marka walaalnimaduna waa walaalkii shaqiiq ahaa iyo walaalkii laabka ahaa iyo ibnulakhi shaqiiq ahaa iyo ibnulakhi laabka ahaa weyaan halkaas saas noqonaysa uma alcumuumatu adeernimadii baa ku xigta dabeetana oo waa adeerkii shaqiiq ahaa iyo adeerkii laabka ahaa iyo in adeerkii shaqiiq ahaa iyo in adeerkii laabka ahaa saas noqonaya meesha abtigi kuma jiro soo maarti ya abtigu wilaayada shaqo kuma le oo abtigu inanta uu abtiga u yahay welig u noqon maayo nikaaxi nikaaxi weli noqon waay intaas waa inta faidaa cudimat casabaatu casabaadkii marka la waayo casabada nasabka marka la waayo falmawlaa almuctiq mawlihii muctiqa ahaa wa xoreeyey qofka wa xoreeye maxaa qofkii xoreye maxaa ka dhexeeya wilaayo soo ma wilaayadaasi haddii jirto qoladaas xoreysa iyaguna saasoo kale marka casabaadkoodii la waayo nasabka waxaa imanaya mawlihii muctiq ahaa iyo casabaadkiisi uma casabaatuhu deetna casabaadkiis baa ku xiga uma alxaakimu deetna xaakimkii baa ku xigo oo xaakimku fasulطaanu waliyu man laa waliya lahu wilaayadaasi nasabka haddaa la waayo tan kalena haddaa la waayo xaakimkaa imanaya xaakimku laba jer buu ku iman doonaa mar wuxuu ku yimaadaa wilaayada nasabkoo la waayaba aabbihii waa la waayey awigii ku-xigana waa la waayey ana adeerkii waa la waayey adeerkii waa la waayey ma garatay waa gabadh soo islaamtay dadkeedii o dhanna gaalnimada ku hadhayn fa sulطaanu waliyu man laa waliya lahu suldaanka weli u noqonaya isagaa guurinaya marka markaas waa mar marka labaadna waxa weeyaan weligu haddii uu aan la waayo uu joogo shuruudihiina uu leeyahay shuruudihiina wuu leeyahy waxay dhaheen culimadeennu weliga abcadka u guuri mayse ee weliga weli weliga abcadka aad u guuri mayse xaakimka u guuraysa iminka tusaale ahaan aabbihii aabbihii haddaa la waayo oo aabbihii una noolayn oo uu dhintay awoogiina uu nool yahay awowgiiba xaq wali wilaayadi aabbihii awgii labadaasba haddayna joogin ka kusii xigunbay u guuraysaa walaalkii ah walaalkii shaqiiq ahaa unbay noqonaysa wilaayadii isaga iska yeelanay walaalka shaqiiqa oo jooga adeerka u guuri mayso dadka waxaa laga yaabaa adeerkunbaa guuriya aabihiina waa maqan yahay waa waa dhintay awogiina waa dhintay inantii adeerku adeerkunbaa guurinaya maya waxaa ka horeeya walaalkii walaalkii haddaa shuruudaha ah, iminka aynu soo sheegnay islaamnimadii iyo caqligii haddaa laga helaya isaga horta ka horeeya isagu wakiilan karaa laakiin wuu ku wareejin karaa adeerkii waay marka marka saa loo waayo midba midka kuxigun buu wareegaysa n aabihii marka la waayo awogii awogii marka la waayo walaalki walaalkii marka la waayo walaalkii liabkaha walaalki liabka marka la waayo ibnulakhi liabkaha shaqiiqaha saas soo laakiin waxaa dhici karta weligii inuu joogo shuruudihiina laga helayo laakiin aan la haynin ya marka waxay waxay u guuraysaa xaakimka amaba u maalan weligii buu diiday imanka aabihii ayaa inantii laga soo doono shuruudihiina waa laga helay waaba diidayba inu inuu inantii bixiyu diidayba inuu inantii bixiyo ayuu diiday markaas suldaankii wilaayadu u guureysa waxaa loo tegi doonaa un suldaanka bimacnaa xaakimka suldaanka suldaanka maha salaadintan imika sheegta <laughs> kaas wika loo yaqaanaa soo kuwa maaha ya suldaanku waa xaakimka weya maxkamadda jooga ama madaxweynaha laftiisa berigo arda madaxweynaha amiir baa la odhan jiray oo waxaa la odhan jiray suldaan baa la odhan jiray oo khaliif baa la odhan jiray adugu de ma garanaysaa ah. magacaynkaasi lahay waa suldaanku waa kaas weeye fa suldaan waliyu man laa waliya lah marku rasuulku leeyahy alayhi isalaatu wasalaam marka xaakimkiiba guurinaya marka oo inanta awowgeed ama walaalkeed guurin maayo waayo aabbihii waa joogaa xaqii wilaayadiina waa leeyahay shuruuddiina waa laga helayaa ya cadli unbuu sameeyo inantii unbuu u diiday inuu markaa uu guriyo markaasuu dankuba la geenaya maxkamadda la geenaya maxkamadda guuramsa waayo awood bay u leedahay awood bay leedahay kaas waa kaa waay marka labaadna waxa weeyaan waa isagii oo jooga laakiin la waayey aan joogin safar dheer buu ku maqan safarka safar safar gaaban hadduu waa la sugi doonaa lakin hadduu meel dheer u jiro oo khabarkiisii aan lahaynin amaba aan la gaadhsiin karaynin waa nool yahay shuruudiina waa laga helayaa markaana weligii ku xiga guurin maayo maxaakimkaa guurinaya iyada xaakimka ayaa guurinaya marka labadaasoo kaleba labadaa jeer buu yimaada xaakimka isagu walaa yajuusu ma banaana an yusarixa bikhidbati muctadatin gabadh ciddo tirsanaysa geed fadhiisigeeda inuu caddeeyo u caddeeyo waxa weeye ma banaana wayajuusu waa banaanaanaya an yucarida lahaa inuu inuu u sarbeebaano way u banaanaanaysaa way u banaantay wayankixahaa uu guursado bacda inqidaa ciddatiha ciddadeeda marka dhamaata dabadeed ayib <clears throat> halkan wuxuu ka warramayaa dumarka guurka lala soo hadal qaadayo dumarka guur lala hadlayo ya waay dumarka qaar ka mid guur looga soo hadal qaadi maayo laa tasriixan walaa tacriidan tasriix iyo tacriid tasrix waa maxay loo caddayn maayo oo la odhan maayo waxaan doonaya inaan ku guursado guur baan kaa doonaya waa loo cadday tacriidkuna waa maxay in la sarbeebo ya sarbeeb hay adiga a waxaad sheegtaa shuruuda weliga iyo uu leeyahay caadilku waa mise ya ma seexata waay tasriix waa maxay hadda waay tasriix iyo tacriidku maxay kale yihiin labadaasi kaanood garawey kan imika mirni weyaan la soco tasriix waa maxay in loo caddeeyo soo ma hadal cad tacriifkana waa maxay ya in la sarbeebo oo hadal dee ninkan inuu guur doonayo kalena caddaynaysa muxuu noqonayaa inuu idhaha ruba raagibin fiki dadka ku doonaya fara badan aan wadna ama ku jecel ya waay marka dadka ku doonaya fara badan marku da ana kamid baan waxaan rabaa nikaxaasa kaa waay eh, marka dumarka qaar ma banaana in lagula hadlo hadal sarbeeba iyo hadal cad toono midna ma banaana waa kuwe waa kuwa mawaanic nikaax oo dumarka aana banaana in la guursada yaa ka mida de dee nasabkii horta iyadoo ishkaal male taas waa walaashi ciddadii habrartii hooyadii kuwa waa mawaanic nikaax ah. iyo gabadha la qabo gabadh xaas le inuu nin la hadlo wxan do ninku guursado iyadana waa xaaraan wey in u caddeeyo iyo inuu sarbeebo labadaba iyo gabadh la furay alaaq rajciya alaaqu wuxuu qabsami doona arki doona insha laba qaybood alaaq baa iyo alaaq rajciya alaaq rajciga waa maxay dalqad buu furayaa inta ciddada ku jirto ninku xaq wuxuu leeya inu soo ceshado dalaaqa rajci baa la idhahdaa dalaaqa rajciga ee ninkii gabadhan ay kala tegeen uu xaq u leeya inuu soo ceshado inta ciddadii ay ku jirto tasriixii tacriib midna uma bandhigi karo waayo gabadhani waxay ku jirtaa xayndaabkii zawjinimada oo ninkeedan hore ay kala tegeen de wuu soo ceshan karaa marka iyadana la hadli maayo hadalkana loo caddayn maayo sidoo kalena loo sarbeebi maayo hadda soo maarti marka kuwaas iyagu ma banaana waxaa qolana waxaan banaanayn in loo tasriixiyo laakiin in loo loo sarbeeba way banaantay in loo tasriixiyo loo caddeeya ma banaana laakiin in loo sarbeeba way banaantay waa kuwe waa gabadha ciddo tirsanaysa ee ka ciddo tirsanaysa ninkeedii dhintay ninkeedu waa dhintay ciddadii bay ku jirtaa intay ciddada ku jirto u caddayn maayo laakiin wuu wuu sarbeebi karaa sarbeeb wuu kula hadli karaa oo dee ninki waa ka dhintay khalaas markii ciddada ka baxdo wuu guursanaya marka waxaa ta kalena waxay noqonaysaa gabadha la furay alaaq baa-ina alaaq baa-ina wuxuu noqonayaa waa gabadh ninkii uu furay saddexdii dalqadood saddexdii dalqadoodbu waa furay marka ku noqosho ma leh ku noqosho ma leh iyadina inta ciddadii ku jirto wuu la hadli karaa laakiin inta ciddadii ku jirto uma tasriixin kara e waxa uu sameynayaa tacriid bimacnaa wuu sarbeebaya kuwaasna tasriixii ma banaan lakin tacriidkaa banaan waxaa inoo hadhay xaaladda saddexaad oo ah tasriixii tacriidka labadu way banaayiin hadduu inuu u caddeeyo iyo inuu sarbeebo labadaba kaasina waa kee kaasina waxa wey dumarka aynu soo sheegna wixii ka soo hadhay waa dumarka ninku uu geyo ee uu guursan karo ee ciddana aan tirsanayn ciddana aan tirsanayn wuu tasriixin karaa wuuna tacriidin karaa marka waxaan halkaa ku sheegnay saddex qolo ay bannaan tahay qolo ay bannaan tahay tasriix iyo tacriidku labaduba iyo qolo labadubay xaaraan ka tahy iyo qolo tasriix uu xaaraan yahay laakiin tacriidku uu bannaanyay sawaadix ma ya haddaba waxaynu u imanaynaa qolada labaduba ay bannaan yihiin tasriixuna waa bannaan yahi tasrii in loo caddeeyana way bannaan tahay in la tacriid la samayna way bannaan tahay waa kuwey ya sheegaya ya waa dn labadaas waa isku mid ya ha waa sax kuwa lasoo sheegay wixii ka soo haray <laughs> soo sheegitaankaasi da iyadu kuwa miynaan gaadhin lasoo sheegay weli miynaan sheegine laakiin xagga horu ka sheego isagu waay si kale yaa udhigaya haye kor u qaad muxuu dumarka mawaanicu nikaax nikaaxa wixii diidayay oo dhan aan lahayn weeyaan il nikax waxyaaba mawaanic nikaax yaa jira gabadha gabadha laqabo oo kale gabadhii waxa weeyaan nasabka ahaa dumarkii nasabka ahaa oo kale kuwan la furay dalaaq rajciga kuwa ku jira oo kale cidd ciddadaa ku jira waxaasoo dhan iyo kuwa ciddada tirsanaya laftooda ee waxa weeyaan ciddatulwafaadki cidd kuwaasoo dhan tasriix iyo tacriid ka labaduba u bannaya wixii kuwa aan ahayn waxaa inoo hadhay kuwa tasriixu uu xaaraan yahay tacriidkuna uu bannaan yahay fadal a gabadhii ciddo tirsanaysay ciddat اlwafaat waa kow tasriic tariid tasriixuma banaano tacriidkaa banaan haye iyo gabadhii la furay talaaq baa-ina ciddadiisii tirsanaysay ciddada ku jirtay sax wey maxayna hadhay kuwa labadaas way xarayn soo ma kuwaasna waa kuwii nasabka iyo kuwa kale ee iyaguna xaaraanta tahay in la guursado sida gabadha la qabo oo kale iyo gabadha dalaaqeeda rajciga yahay walaa yajuuz ma banaano an yusarixa bikhidbati muctadatin gabadh mucido tirsanaysaa geed fadhiisigeeda in loo caddeeyo ma banaana khidba khad wal dhabaya waa haddaad khad hoos dhab haddaad goodid khudbaddii bay noqonaysaa jumcaha ama khudbaddii la khudbadeynayay marka bikhidbati muctadatin gabadha cido tirsanaysa geed fadhiisigeeda in loo caddeeyaa ma banaana markaa muctadadaasi hadda eeg dumarka ciddo tirsadaa dumarku waxay ka ciddo tirsadaan dalaaqa iyo wafaat dhimashada alaaquna wuxuu u qaybsamaa laba alaaq baa-ina iyo alaaq rajciya hadda somaart alaaqa halkan waxa loo jeedaa kuwa tasriixun xaaraan noqonayo tacriidkuna uu banaanaanayaa waa gabadhii dhimashada ka tirsanaysay ciddada ninkeedu waa dhintay ciddadiiba ku jirtaa iyo gabadhii la furay dalaaq baa-ina iyadana bay ku jirtaa kuwaas weeyaan laakiin gabadha dalaaqeedu rajciga yahay tasriix iyo tacriidku midna ma banaan ya hadda soo maarti dalaaqeedu rajcigu maay nidhi tasrix iyo tacriidku midna ma banaan ma fahamta adu sheekhow adiga adiga ninkaan dambe ku celi ya a gabadha dalaaqa a dalaaqeedu waa rajci ciddida rajcina ku jirta tasriix iyo tacriidka midna dalaaqa baayinkan tacriidka banaan wayajuuز an yucarida lahaa inuu sarbeeba banaan tahay wayankixaha u guursado bacda inqidaa ciddataha ciddadeeda marka dhamaatay dabadeed markaas markaa la guursan ma inay ciddi ku jirtahay wالnisaa dumarku calaa darbeyni laba qaybood bay ahaadeen hayibaatin gorob iyo abkaarin hablo hayibaat waa gabadha guurka soo martay weeyaan abkaar waa bikr iyaguna waxa weeyaan waa inanta ama gabadha aan guurnin aan soo marin ala yani bikrada weeyaan waay marka haddi guurun maahae adugu inanta waa inanta rag iyo dumarba dee raggun ragguna bikrad way noqdaan rag eh, habluhuma bitron waa labada ninkan waxba aan arkin weyaan iyo gabadhi waxba aan soo arkin kuwaas weyaan ayaa la yidhaha waay falbikru yajuuzu lilabi waاljaddi inantii marka inan un ban iska odhanayno mar haddaan dee aynan ragba soo arkinba waxaan odhananaa inan baynu odhanay da-day doonto ha yeelato ha yeelaato ha weynaato falbikru yajuusu lilab aabbaha waxaa u bannaan iyo waljad awowga ijbaaruhaa nikaxayna ku qasbaan ijbaaruhaa cala nikaxi nikaxayna ku qasbaanba u bannaan wathayiibu gorobtii ama carbashiina laa yajuusu taswiijuhaa guurinteedu ma banaana ilaa bacda buluuqihaa ila markii qaangaadha mooyaane iyo waidnihaa ogolaanshaheeda markaasi waxa weeyaan dabadeed mooyaane markay ogolaato mooyaane waay halkan wuxuu ka warramaya so wilaayadii mina soo sheegin ya soo mi tartiibsanayn wilaayadii yaa ugu horreeyey alab yaa ku xigay awoga soo ma awog waa awoga mise awoga hooyo awoga aabbo yaa kusii xigay walaalkii shaqiiq ahaa soo ma yaa kusii xigay walaalkii liaabka ahaa soo ma yaa kusii xigay ibnul akh halkan waxaan ku daranaa iyadana aynu sheegaynaa inanku waxaan culimadeennu inanku hooyadii wilaayo kuma laha bimacnaa inanku hooyadii ma gurin karo oo wilaaya ahaan de odhan maayo aniga weli baanu ahay ma ohan karo hadda maaragtay laakiin hal mar bay banaanaanaysa hal mar buu wilaayo weli u noqonaya waa ibnu akhan ku xusuustay marka halkan mar waxa weeyaan waa marka eedde ugu toosantay in adeerkeed baa dhalay hooyena way utay in adeerkeedna u dhalay see noqonaysa marka hooyena way u tahay eddena way u tahay in adeerkeed baa dhalay sidee noqonaysaa ya sidee noqonaysaa waxay isguursadeen laba ilmaadeera oo labadooda aabba ay walaal yihiin ba isguursaday labadan isguursaday inankan iyo inantani ama ninkan iyo gabadhani waa ilmaadeer labadooda aabba ayaa walaalaa ma banaanta is guursadaan jawaabta maxay ha ilmihii dhashay hooyena way u tahay eddana wuu tahay oo de in adeerkeed baa dhalay isaguna aabbana wuu yahay abtina wuu yahay oo dee inanteen ma adeerka haayeen baa dhashay markaa marka la waayo aabbihii awowgii walaaladii in kuwa eddada u ahayd adeeradii marka la waayo xaggaasuu soo gelaya ibnulcumuumkuu soo gelaya marka inanku hooyadii marka weli buu noqon kara lakiin muxuu ku guurinayaa wilaayadii maaha inannimada eh nimadu de wilaaye ma lehe eh waa wilaayadii xagga inamaadeernimadii xaggaas ayuu ka soo gelaya waa marka halkan hadda wuxuu kaga warramaya sheekhu khulaaso yaroo fiican baan siinaya qabsada iminka baabkan iminka ugu dambeeya oo weli wanisawa calaa dawlbayni hayibaatin wa wuxuu ka warramayaa weligu inanta weliga uu yahay nikaax ma ku qasbi kara mise kuma qasbi karo bimacnaa isaga oo idanba aan weydiisanin waxba aan weydiinin inantii ma guurin karaa oo ma odhanaya hiblaayo inantaas ninkaasaan ku siiyey aan kuu guuriyey raac waxna muu weydiininba idanba muu weydiisanin ogolaansho saa ma yeeli kara weligu wilaayada waxaa loo qaybayaa laba qaybood qabso wilaayada waxaa loo qaybayaa laba qaybood wilaayatu ijbaar iyo wilaayatu ikhtiyaar baa loo qaybaya wilaayatu ijbaar iyo wilaayatu ikhtiyaar soo ma haysatid ya ka hore maxaynu nidhi wilaayatu ijbaar wilaayatu ijbaar awliyada aynu soo sheegnay laba keliyun baa iskale ijbaarku waxa weeyaan waa weliga inantii weligu u yahay isagoo aan ka idan dalbanin waxba aan weydiinin gurin kara weeyaan kaasa waxa la hahdaa wilaayadiis ijbaar baa la dhahdaa laba qofu keliyun baana iskale hal qofna way ku leeyihin laba qofu keliya weeyaanoo waa aabbaha awooga aabbuhu wilaayadiisa waa wilaayatu ijbaar awowguna waa wilaayatu ijbaar wa kan yihi yajuuzu lilab waljad labadaasoo kuu sheegay somaarti ijbaaruha cala nikaax halkaa waad ku haysataa labadaas soo ma wilaayatu ijbaar yaa iskale imse qof ya laba waa labadaasoo kuwe aabbaha iyo awowga cidda ay ku leeyihiinna waa inanta albikr maxaa ku baxay ya asayib asayib aabbaha iyo awowgu iyo awliyada oo dhan wilaayatu ijbaar cidna kuma le wilaayadu wilaayatu ikhtiyaar weeyaan ilaa ay ogolaato oo idan la weydiisto la guurin maayo iyadaa loo sheegay horta waa in ogolaataa halkaas waa caddi soo ma halkan waxa naga soo baxay wilaayatu ijbaar cidda iskale iyo ciddii ku leeyihiin wilaayatu ijbar mise qolaas kale laba ii ku ma asayb mise albikr awliyada soo hadhay oo dhan marka aabahii awoga markaan ka reebno xagga albikr inta soo hadhay oo dhami wilaayadu wilaayatu ikhtiyaar weeyaan walaalku markuu inta u bixinayo waa ina ogolaansho weydiistaa waa ina waa ina ogolaataa idankeeda la-aanteed guurin maayo adeerkiina waa la mid in adeerkiina waa la mid ka eedyadu waa la mid waxaasoo dhan waa markii sayib tahayna ya sayib markay tahayna waxa weeyaan dhammaantood maca aabbaha wax oo dhanba isku wada dar ha kala reebi wilaayadu wilaayatu ikhtiyaar weeyaan ilaa ay ogolaato la guurin maayo aabuhu iska guurin maayo ayib waxay imanaysaa inan yar oo aan qaan gaarin bay noqotay in la guuriyo may qaan gaarin ba oo yartay nin baa lagu daraya ma banaantay in awliyada ay markaa ku daraan sooma banaano ya yaa sheegaya ma banaantay mase banaano fadal ya way banaantay bui sheekhu haya kale wax ka duwan yahay way banaantay bui cid wax ka duwanaysa ma jirto fadal marka eh, waxay nidhi waa inan yaro aan qaan gaadhin hadda inan yaro aan qaan gaadhin mi say may noqonaysa way dhici kartaa ya waxaad kasoo soo qaaddaa waa saddex jir ya waay way dhici karta kolin fuqahadu waa shege runtii way gu jirtaa waay waxaad tidhaahdaa inanta yar eg halkaa waxaan doonaya iyadan inaynu sheegno waxaynu samayna odhan idan baynu sheegayna soo ma qofka idankii loo qof qaan gaadhay qof aan qaan gaadhin idan male ilaa bacda buluuqiha baynu uri soo maartid ilaa bacda buluuqiha wa idiniha horta wayna qaan gaadhin marka eh, qofka idanka lihi waa qof qaan gaadhayn qof wax ogolaada waa qof qaan gaadhin qof aan qaan gaadhin idan male sidaa awgeed haddii ay bikr ay tahay inan hadday tahay waana sida haalibka aan qaangaadhin aabbaha iyo awoogu way guurin karaan iyada oo yar waa in wilaayadu wilaayadku ijbaar weeyaan kuwa kale ma guurin karaan idan baa la doonayaa idankiina male mar qaan gaadhin idan ma laha hadday sayib tahayna dhammaantood maca aabbahay awoogu isku daro midna ma guurin karo ilaa ay qaangaadho oo idankeeda la weydiisto waa intaas weeyaan hadda halkaa ma fahanteen ya so soowaadax ma soo kuceliya wilaayatu ijbaac imise qolaa iska leh waa keye ke aabbaha iyo awowga cidda ay wilaayada ijbaarka ku leeyihin wa kee waa albikr asayib miyay ku leeyihiin asayib wilaayadeedu maxay noqonaysaa wilaayatu ikhtiyaar dhamaan awliyadoo dhan maca aabbaha iyo awowga daro waay marka inantii laga reebo aabaha iyo awowga intii soo hadhay maxay ay ku albikr wilaayadu wilayatu maxay wilaayatu ikhtiyaar weeyaan micnaheeduna waxa weeyaan ogolaanshaheeda la-aanteed ma gurin karaan intay yar tahayna ma gurin karaan ilaa ay qaan gaadha marka taas wey wالnisaau calىa darbayni hayibaati وabkaarin falbikru yajuuzu lilabi aabihi waxaa u banaan iyo waljadi awowgi ijbaaruha cala nikaxi nikaxin ku qasban ba banaan wاthayibu gorobtiina laa yajuuzu taswiijuha guurinteed ma banaana ilaa bacda buluuqiha wa idniha qaangaadhkeeda iyo idankeeda markaasi dabadeed mooyaane qaangaadhka iyo idankeeda qaangaadhkeeda iyo idankeeda dabadeed mooyaane faslu wاlmuxaramaatu binnasi arbaca casharata dumarka markaa nas naska qur-aanka iyo yacni daliilka xaaraan ku noqday waa afar iyo toban wاlmuxaramaatu waay horta gelin ba aynu soo yar ururino ya ila socdaya dumarka nikaaxa xaaraan ku ah waxaa loo qaybiyaa laba qaybood dumar ban sheegno dee dumarka cagsigooduna wa waa raggii marka ragga dumarka rag ninka dumarka xaaraankaa inuu guursado gabadha ragga xaaraanka ah inay guursato way is imanayaan marka marka marka ruux dumarkaa la sheego de ninkina waa ku jira ninkaa iso jeeda kuxiga kuxiga ha soo fadhiso soo kac halkan kaale halkaa fadhiso soo dhowow waay almuxaramaatu fi الnikaax baa la yidhaahdaa saddex baa loo qayb horta marka hore labaa loo qaybinaya qolo nikaaxoodu waa abadan waa xaraam taxriim abadiya baa la dhahdaa taxriim abadiya ayaa la dhahaa marnaba xalaal noqon mayso marnaba xalaal isku noqon maayaan kaasi waa mid midna taxriim muaqata baa la yidhahdaa yacni maaha mid muabada maaha muaqat weeyaanoo waxbuu ku xidhan yahayo waxa uu ku xidhi markuu meesha uu ka baxo xalaal ba isku noqonaya lakin intaa kaa uu joogo ama shaygaasi uu jiro waxa weeye taxriimkaas waa waa jiraya taxriimka haddaba muabadka ah taxriimka muabadka ah asbaabtiisu waa saddexe asbaabtiisu waa msa saddex nasabka iyo ridaaca iyo sihriga sihriga waa xididka weeyaan nasabka nasabkana wada garanayna iyo ridaaca naas bay wada cabeen iyo sihriga xagga xididka oo gabadhan uu guursaday reerkoodii weeyaan xaggaasi ka yimaadeen saddexdaas wey xagga nasabka waa toddoba xagga ridaacana waa toddoba waa misaalkaas afar iyo sihriguna waa sideed waa mise afar xagga nasabka afar xagga ridaaca waa isku imisa sideedda iyo afar iyo tobanka isku gee laba iyo laba iyo labaatanka taxriimkooda waxaa hahdaa muabad baa waan tirina haddaba in la ilaawo lama ogola la soco si fican la soco toddobada nasabka alummahaat waa hooyooyinka waa in calown waa hooyada ku dhashay hooyada hooyadeed maxaa isku tihiin ya aabbaha hooyadii maxaa isku tihiin wa waxaasoo wada hooyooyin weeye alummahaat waa hooyooyinki alakhawaat muطlaqan akhawaat hablahad walaalaha tihiin muطlaqan maxaa loo yidhi walaashii aad shaqiiq ahayd xagga hooyo xag baad ka walalahaydeen iyo walaashii xagga aabo keliya iyo walaashii xagga hooyo keliya intaba waa yan waa isku dhintay akhawaat waa walaalihi waay halkaa misan ku haynaa ya banaat اlإkhwa walaaladaa inamada walaalaha tihiin hablahay dhaleen maxaad u tahy ya maxaa isku tihin inamadaad walaalaha tihiin hablahay dhaleen maxaa isku tihin adeerbad u tahy waa walaalkaagii shaqiiq aha iyo walaalkaagii laabka aha iyo walaalkaagii laumka intuba muطlaqan banaat اlakhawaat akhawaatki ya banaat alakhawaat akhawaatku waa hablahaad walaalaha tihiin hablahaad walaalaha tihiin hablahay dhaleen maxaa u tahay iyagana ya abti baa u tahy waay imsan hayna ya waxaad ku dartaa albanaat hablihii aada dhashay xawta aabbo soo ma iyo kuwaas kuwaysa dhalina daawbood noqonaysa waaye imise haysa marka shan idooyinkii waa mse alcamaat waa mse habaryarihii toddoba soo ma waa kuwaa toddobada haddaba idooyinku waxay ka yimaadeen iyo la dhasheen aabba habaruurihii la dhasheen ya hooyadii u fiirso u fiirso waxaa halkaa edada soo gelaya aabbaha edadii iyo hooyada edadeed iyadana so halkaas soo gelaya marka waxaa dhahdaa edooyinka waxaa loo qaybinayaa ade edo al alcama ha waa edo xaqiiqiya iyo edo biwaasida ku timid marka edada xaqiiqiyihi waa tii aabbaha la dhalatay edada waa sidada waxay noqonaysaa aabbaha edadii iyo hooyada edadeed maxa isku tibkaana ya ayibay ku noqonaya habaryartina waa saas kale waxaad soo gelaysa habaryarta aabaha habaryartii iyo hooyada habaryarteed ayaguna soo gelaya waa xaaraan nikaaxa xaaraan ku noqonaya toddobadaa qol halkaa inoo dhig toddobadaa soo maxay waa nasabkii toddobada toddobadooda ridaaca hooyadii xagga ridaaca ridac waxa weyaan oo hooyin yani waa islaantii dee naaska ku siisay wey hooyadana waa hooyadii ku dhashay hooyadin kuma dhalin lakin naaskii naaskunbay ku siisay shuruud bayna yeelanaas wayna arki doonaana insha allahu tacaala hooyadii xagga ridaaca inantii xagga ridaaca inantii xagga ridaca noqonaysaa islaantani ilmaha nuujisay hooyi u noqonaysaa ilmahay nuujisay odaygeedii odaygeeduna waxa uu noqonaya aabbu u noqonaya marka haddii inan ahayd inantaa hooye u noqotay iyadu odaygana muxuu noqday aabbuu u noqday marka dee hadduu inan ahaana inankiina iyaduna hooye u noqotay odaygina aabbuu u noqday marka eh, hooyooyinka ninku hooyadiisii ridaaca guursan maayo odayguna inantiisii xagga ridaaca ee islaantiisu ay naaska siisay iyadana in guursa waa ka xaaraan wey halka labaynu ku haynaa walaalihii xagga ridaaca hablihii eh, walaalaha xagga ridaaca iyo walaalaha inimadu hablihii ah, marka eh, inimadu waxa weeyaan walaalada hablihii ay dhaleen xagga ridaaca iyo hablahad walaalaha haydeen hablaha dhaleen xagga ridaaca iyo iddadaadii xagga ridaaca iyo habrartaadii xagga ridaaca intaasna iyaguna toddoba kaloo xaaraana noqonay toddobada toddobadaas afar toban saas noqonaysa haddaad doontini xagga ridaaca waktiga inaga yar yaa yaa yaa koley dhacaan malanayaaye xagga ridaacu wax kale maaha islaantii naaska nuujisay maxay u noqotay odaygiina muxuu noqday islaantaasi hablihii ay dhashay maxay isku noqonayaan ya inamadii ay dhashayna maxay isku noqonayaan islaanta walaasheed in mahana ina hooyo ugu noqoto xagga naaska ya walaasheed maxay u noqonaysaa habaryaro soo ma odaygii aabbu uga noqday xagga ridaaca walaaladii maxay u noqonayaan idooyin de adeero noqonaya soo ma halkana abtiyaal waxay noqonayaan waa sidii nasabkao kale weyaan waa sidii nasabka oo kale afarta toddobaad toddobaadaas waa sideed sideedaas ku deynaynaa xagga sihriga waynu insha alla berri wayn ka dhiga doonnaa halkaaynu ku dayno wsala allahu wasalam wbaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin